bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykh اlcalaama mxamed bn saalix اlcuthaymiin raximah اllah waxa uu yidhi aqsaamu اlkhabari biاctibaari طuruqih akhbaarta ayaan ku jirnay sunnada nebiga salى اllahu عalيyh ali wasalam yanqasimu alkhabaru khabarka wuxuu u qaybsamaa biictibaari duruqihi duruqda uu noo soo gaarayo marka aan fiirinno ilaa mutawaatirin wa aaxaadin mutawaatir iyo aaxaad ayuu u qaybsamaa khabarka marka la fiiriyo sida uu noo soo gaarayo annaga waxaa loo qaybiyaa mutawaatir iyo aaxaad falmutawaatiru mutawaatirku maa rawaahu jamaacatun kahiiruun waa waxa ay wariyaan jamaaco fara badan yastaxiilu ay mustaxiil tahay filcaadati caadada dhexdeeda ay mustaxiil ku tahay an yatawaada'uu tawaadu'uhum iyaga yacnii inay isku waafaqaan cala alkadibi been ay isku waafaqaan wa asnaduuhu ayna cusjiyaan ilaa shay-in shay shaygaasoo maxsuusin la dareemi karo khabarkii ama xadiidkiiba wuxuu leeyahy waxuu u qaybsamaa labo sida uu noo soo gaaraa markala fiiro can ariiqi tawaatur inuu noo soo gaaro iyo inuu noo soo gaaro can ariiqi alaaxaad tawaaturka waxaa weeyaan xadiidka dadka soo warinaayo ay aad u badan yihiin dadka ka sii warinaayana ay badan yihiin kuwa ka sii warinaayana ay badan yihiin shardiga labaadoo uu leeyahay waxaa weeyaan waa in caadadu ay mustaxiil ku tahay dadkaas inay iswaafaqaan ooy been isku waafaqaan maala maalan xadiidkan waxaa warinaayo jamaaco fara badan oo kala buldaan ah oo qaar ay basro joogaan qaar ay joogaan kuufa qaar madiina qaar maka intaasoo dada marka ma dhici karta inay been ku wada heshiiyaan oo ay been isku wada waafaqaan shardiga kale waxaa weeyaan an yakuuna mustanaduhu ila alxisi waa inuu shay maxsuusa ah uu cuskado shayga maxsuuska waxaa laga wadaa sida uu u socdo u socdo u socdo u socdo sanadka waa inuu gaaro wax lixdan lixaad lagu dareemi karo oo waxaan arkay waxaan maqlay waa inuu noqdo waxaa la diidayaa yacni dad badan hadday isku waafaqaan wax iska falsafo ah oo fakar ah hadday dad badan isku waafaqaan haba badnaadaan meelo kala duwan ha joogaan lama dhahayo waa mutawaatir sababtoo waxay isku waafaqeen waa iska ra'yi wax oo maxsuus oo la maqlay oo la dhegaystay maah ama la arkay ma ayb waxaa kalou leeyahay mutawaatirku sidoo kale cadadka tirada badanna waa inay dabaqo kastaa ku jirto ugu yaraanna cadadkaas waa in saddex uu ka bato hadduu saddex soo gaaro mutawaatir ma aha ayb mutawaatirku marka waa kaas xadiidka marka haddii uu mutawaatir noqdo waxaa laga faa'iidaysanayaa intaasoo dad ah xadiidka ay nebiga ka wariyeen oo intaas ka sii warisay intaa ka sii warisay qalbiga wuxuu siinayaa boqolkiiba boqol yacnii inuu yacnii yaqiin inuu faa'iideeyo oo marnaba gef iyo khalad iyo aynan suuragal ku ahayn laakiin xadiidka oo hal nin ama laba nin ay wariyaan haba iska saxsanaado fiqaad ha ahaado xufaad ha ahaadaan laakiin waa iska gefi karaan soo maha qofka waa iska wahmin karaa saasay marka ku kala duwanaan amaa min xayu alcamalu xadiidka mutawaatirkaana sida loogu camal falo yaa in midka aaxaadkana loogu camal falo ay waajib u tahay xagga camalka falmutawaatiru maa rawaahu jamaacatun kaiiruuna waa waxay jamaaco badan weriso yastaxiilu fi اlcaadati caadada dhexdeedana ou mustaxiil yahay an yatawaada'uu ay tawaadu'uhum iyaga inay iswaafaqitaankooda cala ay isku waafaqaan wa asnaduuhu ayna u tiiriyaan ilaa shay-in shay ay u tiiriyaan shaygaas oo maxsuusin la dareemi karo shay maxsuusa waa arkay waa maqlay samictu iyo ra'aytu inuu ku dhammaado wax lamida mihaalu qowlihi sala allahu calayh waali wasalam oo kale waaye man kadaba calaya mutacammidan qofkii kas igaga been abuurto falyatabawa'a maqcadahu min annaar naarta meeshuu ku geli lahaa diyaarsado xadiid mutawaatira weeyaano saxaabo aad u fara badan ay wariyeen ibnu xajar waa ka marka u dhahaayo wa mima tawaatara xadiidu man kadab ru'yatun shafaacatun waxawdun wamasxu khufayni wahadi bacdu axaadiidta uu ku darayo mutawaatirka mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasab xadiidkii man banaa lilaahi beytan waa mutawaatir ru'yatun axaadiidka ilaah in la arkaayo qiyaamaha waa mutawaatir shafaacatun axaadiidta shafaacada waa mutawaatir wa axaadiidta xawdka ka sheekaynaysa waa mutawaatir wa masxu khufayni masxu khufeynka axaadiidtiisa waa mutawaatir wa haadihi bacduhu intaan waa qayb mutawaatir kamida ah. ayb walaaxaadu aaxaadkana maa siwa waa wixii mutawaatirka ka soo haro waa wixii mutawaatir ka soo haro oo mashhuur iyo casiiz iyo ariib ayuu u kala baxaa xadiidka dabaqada ugu yara ay saddex tahay xaddu tawaatur aan gaarin waa mashhuur xadiidka laba dabaqada ugu yar ay laba tahay waa casiiz xadiidka dabaqadiisa ugu yari ay hal nin uu yahay waa qariib nacam musطalaxaana taas iska leh amaa mutawaatirka isaga mabaaxiftiisa usuulka yaa lagu baaraa walidaalika kutub badanoo musطalaxa mutawaatirka maba qoraanba waa aragteen waxa uu yidhi marka walaxaadu axaadkumaa siwa almutawaatiri mutawaatir wixii ka soo hara weeyaan wa huwa min xaysu rutbatu xagga yacni rutbada alaaatu aqsaamin saddex qaybood weeyaan ayb saxiixun wa xasanun wa iyo xasan iyo daciif faasaxiixu saxiixu maa naqalahu cadlun taamu dabdi waa waxa uu soo guuriye cadli cadligaasoo taamu dabdi dabdigiisu uu dhammaystiran yahay bisanadin uu ku soo guuriye sanad sanadkaas oo muttasilin muttasil oo xidhiiro oo inqiaac aanu ku jirin wa khalaa kana marnaaday min ashuduudi shuduud iyo walcillati alqaadixati cillo wax dhaawacayso wayasilu ilaa darajati asaxiixi darajada saxiixa ayuu gaarayaa idaa tacadada duruquhu duruqdiisu haddii ay badato wayusamaa saxiixan ligayrihi baana lagu magacaabaya waa midka oo fasaxiixu maa naqalahu cadlun taamu dabdi bisanadin mutasilin wakhalaa min ashuduudi waalcilati alqaadixati saxiixa iskale kaas waalxasanu xasankuna maa naqalahu cadlun waa wixii uu soo naqliyo ou weriyo cadli cadligana waa almuslimu alcaaqilu albaaliq alsaalimu min asbaabi alfisqi wa khawaarim almuru'a kaas waa cadligu asalu khafiifu dabdi cadligaasoo dabdigiisu uu gaaban yahay oo sida ninkii yacnii saxiixa rijaalu saxiix aan dabdigoodu aan u taam ahayn bisanadin mutasilin sanad mutasilana lagu soo naqliyo wakhalaa min ashuduudi waalcilati alqaadixatina ka maran wayasilu ilaa darajati saxiixi xasanku wuxuu gaaraa darajatu saxiix idaa tacadadat haddii ay yacnii badato duruquhu duruqdiisa wayusamaa saxiixan ligayrihi baana lagu magacaabayaa markaas wadaciifu daciifku maa khalaa wixii ka marnaado weeyaan min shardi asaxiixi waalxasan shardiga saxiixa iyo xasanka wixii laga waayo daciifaa la yidhaahdaa min shardi saxiixi waa iska tacriifkii oo la badiyey waxaa ka fiican in la yidhaahdo maa khalaa min shardi اlxasan wixii laga waayo shardulxasan waa daciif maxaa yeelay wixii shardulxasan laga waayo shardu saxiix ma laga heli karaa waa maya ma laga heli karaa wayasilu ilaa darajati اlxasani ayuu gaaraa daciifkii waay wayasilu daciifku wuxuu gaarayaa ilaa darajati اlxasani buu gaarayaa idaa tacadadat duruquhu hadday duruqdiisu badato calaa wajhin wej ay ku badato wejkaas oo yajburu bacduhaa bacdan qaarkeed qaarka kale ou kabi karo wej ay isku kabi karaan hadday gaaraan haa wayusama xasanan ligayrihi waxaana lagu magacaabayaa midkaas xasanun ligayrihi baa layihaha waa mabaaxif marka musطalaxu iska leeyahay ma ku sii dheeraanayno qofkii raba halkaas musalaxa mabaaxiftaas iska leh wa kullu haadihi alaqsaami qaybahan dhan xujatun weeyaan waa xujo siwa daciifi marka daciifka laga reebo falaysa bixujatin daciifku xujo ma aha laakiin laa ba'sa bidikrihi wax dhibaataa male in lagu sheego fi shawaahidi haddii shawaahidda in lagu sheega wax dhibaataa ma laha hadduunan aad u darnayn iyo wanaxwiha shawaahidda wixii la mida ah siyaq اladaa kadib marka siyaq uladaa buu galay lilxadiidi lilxadiiثi taxamul waadaa xadiidku wuxuu leeyahay taxamul iyo adaa taxamul waa soo qaadidda waa xadiidka marka lasoo xambaaraayo lasoo qaadayo adaa'na waxaa la yidhahdaa xadiidka marka la gudanaayo adiga aad werinaysa marna adaa soo qaadanaayo marna adaa werinaayo labadaas xaal uu leeyahay xadiidku ayb fataxamulu taxamulku ahdulxadiidi xadiidka qaadashadiisa weeyaan can ilgayri qof kale laga qaato waladaau adduhuna iblaaqulxadiidi xadiidka gaarhsiintiisa waayo ila algayri qof kale in la gaarhsiiyo waliladaa'i adduhuna siyaqun siiqooyin buu leeyahay adaagu siiqa ayuu leeyahay minhaa waxaa ka mida shiiku marka taxamulka ma sheegin qaybihiisa dabcan marka taxamulku sideed wej ayaa xadiidka lagu soo xambaaraa samaacun wa qiraa'atun ama cardi kii la yidhaha hadba ijaazatun munaawalatun mukaatabatun wasiyatun iclaamun wijaadatun sideeddaas wej baa xadiidka lagu soo qaadaayee lagu xambaaraa ayb siiqatu addahana habka yacnii wax loo xadiidka marka la gudanaayo la warinayo la sheegaayana erayada la isticmaalaayo waxay ku xidhan tahay habkii lagu soo xambaaray fannina musalaxa fannigaana iskale nacam halkaan fanni ugama dhigi karno fanni fanni ma lagu dul sharxi karo walaadaau iblaaqu اlxadiidi ila اlgayri waliladaa'i siyaqun buu leeyahay minha waxaa ka mida siiqooyinka xadaanii ayaa ka mida liman qara'a calayhi shaykhu liman qara'a shaykhu qofkuu sheekha ku aqriyo calayhi isaga korkiisa sheekhiiba adiga aad ka maqashay oo kugu aqriya xadiidka sheekhii ayaa xadiidka aad ka maqashay oo kugu akhriyey samicta min lafdihi lafdigiisaad ka maqashay xadaanii iyo xadaanaa waad isticmaali kartaa ahbaranii liman qara'a calayhi shaykha liman qara'a qofkii ku akhriyey ashaykha sheekha calayhi dushiis ku akhriyey ahbaranii iyada marka waxaa iska le ow qara'a huwa cala shaykh ahbaranii haay akhbaraniida liman qara'a calayhi shaykhu sheekha qofkii uu ku dul akhriyeyna akhbaranii waa isticmaali karaa yacnii xadaanii iyo akhbaranii labadaba haddii sheekha aad carabkiisa xadiidka ka dhegaysato waa ku addey kartaa ow qara'a huwa cala shaykhi akhbaranii laakiin waxay dheer tahay ow qara'a huwa ama daalibkii baa akhriyey cala shaykhi ku akhriyey adigii baa maalan xadiidkii akhrisay sheekhiina waa ku dhagaysanayaa qira'a cala shaykh waa macarbi carbi akhbaranii waa isticmaali karta abaranii ijaazatan buu ku daray abaranii ijaazatan ku daray ow ajaaza lii buu yidhi ow ajaaza lii buu yidhi yaa iskale taasna liman rawaa bilijaazati qofkii ijaazo xadiidka ku warinayo duuna alqiraa'ati qiraa'a ka soke qiraa'a la'aan ijaazu ku warinayo alcancanatu cancanadii wahiya cancanadu riwaayat اlxadiidi xadiidka oo la wariyo waayo bilafdi can lagu wariyo can wa xukmuhaa cancanada xukunkeeduna alitisaalu weeyaan waa xiriir walijaazatu ijaazadii idnuhu weeyaan idinkiisoo litilmiidi ardayga oo u idmo an yarwiya canhu inuu ka wariyo maa rawaahu waxa uu warinayo wain lam yakun biariiqi اlqiraa'ati bayaanay ahaanin qiraa'ayaanayba ahaanin ijaazadii marka iyada anwaacdeeda iyo musalaxa leh alcancanatu cancanadiibaa afaraa wahiya riwaayatu اlxadiidi xadiidka oo la wariyo bilafdi can lagu wariyo wa xukmuhaa iyada xukunkeedana alitisaalu weeyaan xadiidka haddii can lagu wariyo waxaa lagu xambaarayaa sanadku inuunan inqidaac ku jirin ee aanu kala go'go'nayn ayb wuxuu yidhi marka ilaa min macruufin bitadliisi mid isagu markaa tadliis lagu yaqaana ma ahane falaa yuxkamu la xukumi maayo fiiha cancanadu bilitisaali markaa lagu xukumi maayo ilaa an yusarixa inuu caddeeyo ma ahne bitaxdiidi xadaanii inuu caddeeyo ma ahne qofku hadduu mudallis yahay cancanadiisa lama aqbalaayo ilaa inuu xadaanii dhaho ma ahne duucan laakiin ninka aan mudalis ahayn waa laga aqbalaa isaga can iyo cankiisu itisaala lagu xambaaray hada walilbaxi fi اlxadiiثi waruwaatihi anwaacun kaiiraة fii cilmi اlmusطalax hada walilbaxi baxigu wuxuu leeyahay fi lxadiiثi xadiidka la baxfiyo waruwaatihi iyo ruwaaddiisaba anwaacun bay leeyihin anwaac kaiiratun fara badan fii cilmi اlmusطalax cilmimusطalaxa dhexdiisa ku jirto wa fii ma asharnaa ilayhi intii aan ishaarnay dhexdeeda waxaa ku sugan kifaayatun baa ku sugan kifaayo in sha allahu tacaala halkaas marka ahbaartii uga tag baxiga ugu muhiimsan usuululfiqiga ahbaarta afcaasha rasuulka ilaa inta kale musalaxa kaa deeqaya adigana baxiga ugu muhiimsan afcaal rasuul afcaasha rasuulka sal l alijmaacu ijmaacii buu gelayaa waa daliilkii saddexaad adilada mutafaqa lagu yahay kitaabka iyo sunnada tan saddexaad waa ijmaac tacriifuu ijmaaca tacriifkiisa waa kuu qeexayaa marka hore waxa uu yidhi alijmaacu luqatan ijmaaca luqada waxaa lagu yidhaha alcasmu goyn wاlitifaaqu iyo iswaafaqid ijmaac luqa waxaa lagu yidhaha alcasmu go-aan shay in la gooyo aayaddii waxay ahayd faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum faajmicuu gooya waay macnaheeda amrakum wa shurakaa'akum amarkiina gooya oo go-aan ku gooya alijmaacu marka ajmaca yujmicu ijmaacan wa huwa alcasmu wاlitifaaqu iyo iswaafaqid itifaaqana marka ijmaac waa la yidhaahdaa ajmaca ahlulcilmi marka la leeyahy itafaqa ahlulcilmi wasilaaxan xagga isilaaxana itifaaqu mujtahidii haadihi اlumma ummaddan mujtahidiinteeda iswaafaqidooda waa bacda الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga kadib ay iswaafaqaan maxay isku waafaqayaan isku raacayaan calaa xukmin xukun korkiis xukunkaasoo sharciyin sharciga loo nisbeeyey itifaaq markuu yidhi waxaa ku baxay ikhtilaaf culammadu hadday masalada isku khilaafaan ijmaac ma ah mujtahidii mujtahidii haadihi اlumma waxaa ku baxa iyaguna caamada caamadu hadday wax isku waafaqaan ijmaac lama yidhaahdo ninka yacni dadka ijmaacu wuxuu ka guntamaa ahlu ijtihaad yani ijmaaca uu ka hadlaayna waa ijmaac fiqiba uu ka hadlaayo ugow ee ijmaaca luqa ka hadli maayo ijmaaca luqada de dadkeeda iyadoo loo tixgelinayo marka mujtahidii haadihi اlumma markuu yidhi waxaa ku baxaayo yani caamada ayb haadihi اlumma markuu yidhina waxaa ku baxaayo ummaddan kayrkeed nasaare iyo yahuud waxay ku ijmaacaan wax ictibaara ma laha ayb maxaa yeele ilaahay adilada aan sheegi doonno ummaddaanu ammaanay ijmaaceeda bacda anebiyi sala allahu calayh ali wasalamna nebigoo nool ijmaac ma guntamaayo maxaa yeelay maba loo baahanaayo nebigii adiladii kor taaganba markaas walidaalika marka la leeyahay salaadda oo kale wujuubkeeda wuxuu ku sugnaaday eh, yani bilkitaabi waasunnati waalijmaaci ijmaaca waxaa loogu kabaa waa kab ma ahane yani salaad sugnaashadeeda nebigaaba sugayba oo ijmaaci ka sarreeya marka ijmaacu bacda nebi buu guntamayaa calaa xukmin sharciyinna waxaa ku baxaya wixii aan xukun sharci aan ahayn maalan dadka cuqalada ah waxyaabay ku ijmaacsan yihiin dadka yacni ahlu khibraadka iyo takhasusaadka gaarkaa leh masaa'il iyo yacni waxyaabay ku ijmaacsan yihiinaa jirta muhandisiinta waxay ku ijmaacsan yihiin dhaqaatiirta waxay ku ijmaacsan yihiin kuwaas marka laga hadli maayo ijmaacan hadda halkaan loo guntay kaasna fakharaja biqowlinaa marka waxaa ku baxay buu yidhi qowlkeenna itifaaq wujuudu khilaafin khilaaf khilaaf jiritaankiisaa ku baxay walow min waaxidin hal qof agtiisaba haka jirae hal qof xaggiisaba haka jirae falaa yancaqidu ma guntamaayo macahu isaga kaa la jirkiisa alijmaacu ijmac ma guntamaayo wuxuu leeyahay itifaaq waxaa ku baxay khilaaf hal nin oo ahlu hadduu culummadaas kale ku khilaafo mas'aladaas markaas joogto culummada isla joogto hal ka mida hadduu mas'aladii xukunka uu ku khilaafo kuwa kale ijmaac ma guntan maayo halkan marka imaamu abari isaga ibnu jariiri abari halka qof iyo labada qof ma tiriyo isaga masalada marka haddii hal qof uu ku shaad noqdo oo kale culummada inta kalena ay hal meel maraan wuxuu leeyahay ajmaca ahlulcilm saasuu cabira lidaalika marka ibnu jariir abari ijmaacaadkiisa inaa saas u ogaato hal ama laba masaladay khilaaf ka keenaan so ijmaac ma ijmaacu ma burinayo hal qof khilaafkiisa iyo laba ayb marka waa taas iyado marka isilaax gaar u ah waa isaga oo inaad ku baraarugsanaato u baahan wuxuu leeyahay marka hal qofba ha ahaatee marka haddii khilaaf uu keeno ahluijtihaada ijmaac ma guntan maayo walidaalika ijmaaca marka la xikaayoonayo waa dhib badan yahi maxaa yeele wuxuu u baahan yahay istiqraac culammadu waxay ka tiriyo dhan in la ogaado ma sahlana marka walidaalika a'immadii waaweynayd imaamu shaafici iyo kale iyo imaam axmed iyo marka ijmaac kelimaddaas afka sida badan kuma ballaariyaan oo waxay leeyihiin laa aclamu lahu mukhaalifan aniga ma ogi buu leeyahay culammada wax khilaaf ka keena mas'aladan la aclamo cilmigiisa u ixaalaynan waa kala duwantaha marka ijmaacaa guntanmay iyo khilaaf uma ogi marka markaad tidhaahdo walidaalika imaam axmedna waxau dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab ninkii ijmaac sheegta beenuu sheegay wamaa yudriihi lacalla annaasa lacalla annaasa ikhtalafa maxaa ogeysiiyey inay dadku iskhilaafeenuy muxuu ka ogyahay isaga yacni wuxuu ka wadaa ijmaaca xikaayadiisa iyo soo naqlintiisa wax sahlan maaha fatxulbaariga marka in badan waxaad arkaya culummo waaweyn masaa'il intay ijmaac soo naqliyaan oo tacqiibinayo uu leeyahay hebel iyo hebel iyo hebelaa sidaan maku tegin ayagu ijmaaci waa buraya qowl اljumhuur saas in la dhahaa fiicneyd iyo dhahay wakharaja biqowlinaa mujtahidii waxaa ku baxay alcawaamu cawaamtii wاlmuqaliduuna iyo muqalidiinta caami ijmaaca ou yacnii masaa-isha uu keeno cawaamtu hadday wax ku ijmaacaan masalad sharciyo diini ah wax ijmaac maaha waxaas ah. muqalidiintu ayaguna cawaamoo kale waa muqalid waxaa la yidhaha ninka aan isagu masaa-isha aan la istiqlaali karin oon la soo bixi karin culamada qaarna waxay yidhahdeen saddex darajaa jirta ijtihaad itibaac iyo taqliid taqliidku dadka cawaamta ayuu ku laazimaya inu hadduu caami yahay taqliidaa ku laazimaya maxaa yeele adiladii ma yaqaan qur-aan ma yaqaan sunno ma yaqaano nin marka caalima oo isleeyahay yani xalaalmiiran oo diin uu ku yaqaano ayuu weydiinayaa masalada marka fiqiga war salaadii sida ay sidaas ay u dhacday maxaan yeelaa saas yeel waa iska yeela isagu marka daliilkii ma yaqaano mana mana fahmi karo qofkaasoo kale marka waa muqallid waa caami waxaa dhinaca kale lamida iyadana qofku yacni mararka qaar darajo taas taro waxaa ah darajat litibaac itibaac marka iyada waxaa weeyaan qofkaani ninkan keligiis ijtihaad lama istiqlaali karo laakiin culummadu marka ay mas'alada baxsinayaan waa fahmi karaan oo adiilada iyo meeshay u wadaan iyo waa gara karaan nin buu u imaanaya marka masaladaas ka warran buu dhahaya masaladaas wuxuu leeyahay marka waa xaaraam deliilkaasaa ku soo arooray daliilkii u qaadanaya asaga marka waa fahmi karaa marka adiladii waa darajo marka ijtihaadkii itibaacay udhexaysa waa taas muqalidku marka ibnu cabdilbar jaamicu bayaanilcilmi wafadlihi wuxuu tilmaamay ahlu cilmigu waxay ku ijmaaceen uu yidhi ninka muqalidka ah inuusan culammada inaan lagu tirinaynin aninku hadduu leeyahay yani aniga maxama ijtihaadi kari madhabkaasaan waxaan ku ahay muqalid culammada lagu tirin maayo culammadii horena waxay dhahaan qaallina ma noqon karo qaalli xataa ma noqon karo laakiin waxaa la yidhi marka wakhtiyadan dambead cilmigi waa yaraaday fiqigii waxaa weeyaan nin kastaa madhab unbuu bartay ijtihaadkii waa iska yaraaday xaal xooga raba wuxuu yidhi marka waxay yidhaahdaan qaadi oo daruuro ah marka waa la samayn karaa ninkan madhabka bartay madhabkaas inuu wax ku xukumo markaas maadaama wax ka rool la waaye dhib ma laha hadda marka waxaa muuqanaysa qaadi daruuraha khatar ku jira xataa xaadi daruurihi ayaa khatar ku jiran marka beri dhow marka waxay noqonay qofku shareecadii laftirkeedii haddii la oogi waayo oo wax yacni ahal u aho yani wax kala saari karan la waayo waa dhibaato annagana usoo noqonaysay noqoneen alcawaamu wاlmuqaliduuna baxaayo falaa yuctabaru la ictibaarin maayo e wifaaquhum itifaaqooda walaa khilaafuhum khilaafkoodana la ictibaarin maayo waxaan kaloo khilaafaadkooda la ictibaarinin dadka maalan mandiqa iyo falsafada yaqaano mandiqa iyo falsafada dadka yaqaano ahlukalaamka ah fiqhiga ayagu marka khilaafkooda lama ictibaariyo imaamu nawowi majmuuca saasuu sheegaya majmuuca wuxuu leeyahay najaasatu demi markuu ka hadlayo dhiigga najaasnimadiisa waxaa lagu ijmaacay buu leeyahay culamada ku ijmaaceen inuu najaas yahay walam yukaalif fiihi mana khilaafin ilaa mutakalimiin mutakalimiintana wuxuu leeyahy khilaafkooda lama tirsano wakharaja biqowlina hadihi اlumma waxaa ku baxay ijmaacu hayrihaa ummaddan hayrkeed ijmaaceeda falaa yuctabaru la ictibaarin maayo kaas wakharaja biqowlina waxaa ku baxa qowlkeenna bacda اnabiy sala اllahu alayh ali wasalamana itifaaqhum itifaaqooda oo fii cahdi الnabiy sal ll ly slam waqhtigii nebiga hadday wax isku waafaqaan falaa yuctabaru ijmaacan ijmaac loo arki maayo min xaysu kownuhu daliilan uu yahay inuu yacnii kownuhu deliil uu yahay khaas ah oo kale loo arki maayo lianna deliila maxaa yeelay deliilka mas'aladaasi xasala bisunnati nebiy sala allahu calayh waali wasalam sunnadii nebiga ayaaba deliil ah oo uu ku xasilay deliilka uu ku xasilay min qowlin qowl ow ficlin ficlow taqriirin ama taqriir ah walidaalika idaa qaala saxaabiyu saxaabigu haddii uu yidhaahdo kunnaa nafcalu waxaan samayn jirnay ow kaanuu yafcaluuna waxay samayn jireen kadaa calaa cahdi nebiy sal ll slam waqtigii rasuulka kaana marfuucan buu ahaanayaa xukman marfuuc buu noqonayaa xagga xukunka laa naqlan lilijmaaci ijmaac lasoo guurinaayo ma aha ijmaac lasoo naqlinaya ma ahane waa marfuuc waa deliil oo sidiisa sunno u ah wakharaja biqowlina calaa xukmin sharciyinna waxaa ku baxay itifaaquhum itifaaqooda oo calaa xukmin caqliyin ay isku waafaqaan ow caadiyin ama xukun caadi ah oo caado ah falaa madkhala lahu hunaa xukunka caqliga iyo caadiga meeshaan wax madkhala kuma laha id ilbaxdu baxigu filijmaaci ijmaaca la baxiyo ka deliilin daliil ahaan loo baxiyo oo min adilati id ilbaxdu baxiga aan ku jirnaa yacni filijmaaci ijmaaca dhexdiisa ka daliilin oo kale weeyaan loo baxiyo min adilati sharci adilada sharciga ka mid a ah. yacnii baxiga aan ku jirnaa ijmaaca aan baxtinaynaa wuxuu yahay ka daliilin sharciyin inaan u baarno ayaan hadda halkaan annagu ka wadnaa buu leeyahay sidaa darteed saxaabadu hadday dhahaan waxaan samayn jirnay annaga dhammaanteen xilliga rasuulka waxay waxaa kaannahu nebiga oo yidhi bay la mid tahay marka daliilkiisu waa xadiid ee daliilkiisu ijmaac ma aha saasuu leeyahay xukunka caqliga iyo caadigana madkhal kuma laho maxaa annagu waxaan baxtinaynaa waxay tahay ijmaaca waxaan u baxinaynaa caqli ahaan maana ka daliilin sharciyiinaan u baxinayna u baarayna wاlijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeyaan isagu liadilatin minha halkan marka waxuu ka galay ijmaacu horta inuu daliil yahay maxaa u daliil ijmaacu inuu daliil yahay maxaa u daliil ah adilo badan baa u daliilana masalada marka imaamu shaafici uu yidhi waaye qur-aankii baan ka baaray ka baaray ka baaray markaasaan waxaa ii soo baxday buu yidhi aayaddan waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin jidkii mu'miniinta jidaan ahayn qofkii raaca marka nebiga ciddii khilaafto haddana jidkii mu'miniinta jidaan ahayn qaado marka mu'miniinta jidka ay ku ijmaacaan haddii laysuu goodiyey ninkii ka tago inuu ciqaab haleelayo waa daliil sharciga qowluhu tacaala baa u daliilow kadalika jacalnaakum ummatan wasataa waxaanu idinka yeelnay ummatan ummad ummaddaasoo wasadan akhyaar ah ay khiyaaran cadlan ummad khiyaar ah oo cadli ah toosan litakuunuu si aa u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal cala dadka korkooda aad ku markhaati furtaan faqowluhu shuhadaa cala annaasi uu yidhi yashmalu wuxuu keenayaa ashahaadata shahaado calaa acmaalihim ay ku markhaati furaan dadka acmaashooda wa calaa axkaami acmaalihim iyo acmaasha ay samaynayaan axkaamta ka dhalanaysana waa ku markhaati furaya washahiidu qowluhu maqbuulun shahiidkuna qowlkiisu waa maqbuul ruuxa shahiidka ah qowlkiisu waa maqbuul yacni haddii ilaahay markhaati gashto hadduu ayagii ku markhaati furaayo marka haddii shahaadadu waxay shamlinaysaa ay koobsanaysaa acmaashooda iyo calaa axkaami acmaalihim acmaasha ay samaynayaan axkaamta ka dhalanaysana wixii ay ku xukumaan dadkaas muslimiinta waa wax marka deliil oo soconayo wa shahiiduna qowluhu maqbuulun waa qofka markhaatidaana qowlkiis waa la aqbalaa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa u deliila fain tanaasactum fii shayin haddaad shay ku doodaan faruduuhu ila allaahi alla intiikaa u celiya warasuuli rasuulka u celiya dalla waxau tusayaa aayaddaani marka waxay tusaysaa calaa annama tafaquu waxay isku waafaqeen calayhi korkiisa shaygay isku waafaqeen xaqun inuu yahay maxaa layidhi maxaa yeele waxaa la yidhi haddii aad shay ku doodaan allay rasuul u celiya waxaydnan ku doodinna xaq waay asaguna alla laba shay waa wax waa laba wax lagu laysku khilaafay iyo waxaan laysku khilaafay wixii aan laysku khilaafin waa ijmaace waa xaq asaga wixii laysku khilaafana alle rasuula loo celiyo dalaalada aayadda meeshaas qowluhu sala allahu calayh waali wasalam iyo nebiga xadiidkiisii ah laa tajtamicu ummatii ummaddeeda ku kulmi mayso calaa dalaalatin baadi xadiidkan bimajmuuci duruqihi xasan wey afar deliilka afaraad waxaa weyn an naquula inaan dhahno ijmaacuulummati ummadda ijmaacooda calaa shayin ay ku ijmaacaan ima an yakuuna xaqan inuu xaq yahay waima an yakuuna baailan ama inuu baail yahay yani sida yani labada yani ixtimaal dhici kartuu kuu sheegaa moogta fain kaana xaqan hadduu xaq yahay fahuwa xujatun ba bawa wain kaana baailan hadduu baail yahayna fakayfa sideebuu yajuusu u banaanaanaya an tajtamica haadihi اlumma ummaddan inay ku ijmaacdo allatii ummaddaasu hiya iyaduba akramu اlumami ummadaha kuwta ugu maamuusida badan oo ugu karaamada badan ah calallahi alla korkiisa mundu cahida mundu cahdi nebiyiha nebigeeda wakhtigiisii laga bilaabo ilaa qiyaami saaca say ugu kulmaysaa calaa amrin amar baailin baail ah laa yardaa bihi illaahu ilaahay uusan raalli ka ahayn haadaa min akbari ilmuxaal waa mustaxiilkan ugu weyn waa yuu leeyahay tanmaka marka waa dliil oo caqli ah oo istimbaadna ah halkaas marka ijmaaca qaar baa daahiriyada madhabkan daahiriyada ayagu ijmaaca labay u qaybinayaan sida noo imaanaysana waa saas ijmaaca qaciga waa sugayan salaadda inay waajib tahay sakada inay waajib waxyaaba ku tacalluq laakiin ijmaaca danniga oo adillo yacnii culummadu ay soo naqliyaan oo kale wax xujaa ma ahan bayli laakiin jumhuuru ahlilcilmi ijmaaca labada ijmaacba hadday ansaxaan midkan dambe hadduu ansaxo waa ijmaac saxiixa alijmaacu ijmaacu noocaani laba nooc weeyaan qaciyun wadaniyun daniyun ijmaac qaciga iyo dani ijmaaca qaciga waxaa laga wadaa waa ijmaaca culamo iyo caamada og tahay falqaciyu midka qacigaa maa yuclamu waxa la ogyahay weyaan wuquucuhu dhicitaankiisa min alummati ummadda xaggeeda uu ka dhacay bidaruurati daruuro ahaan uga dhacay yani waa waxa ummaddu qof diidi kara ummadda muslimiinta cid diidaysaba aynan jirin ijmac qaطca ah waa kaas wadalika kalijmaaci calaa wujuubi salawaati oo kale waay salaada waajibnimadeeda lagu ijmaacoo kale wa taxriimi zinaa zinada xaaraantinimadeeda oo kale ijmaaca noocan oo kalea cid diidaysa male daruuro ahaan buu qof kastooo muslima u aaminsan yahay salaaddu inay waajibta waa lagu ijmaacsan yahay zinadu inay xaaraamta waa lagu ijmaacsan yahay noocaasoo kale marka ijmaac qaciga ninkii inkira marka ijmaaca qadciga muxuu noqonayaa isoo og inkiro kaafir gaalo ku noqonay waxaa loogu cudur daaraa keliya ruux hadda soo islaamay ama nin baadiye cilmiga ka fog ku koray <clears throat> labada bay culimmada ugu cudur daaraan haada nowcu noocan laa axadda yunkiru laa axadda axad ma jiro yunkiru inkiraayo ubuutahu sugnaanshadiisa yunkiru inkirayo hubuutahu sugnaanshadiisa inkiraayo ayb walaa kownahu xujatan inuu xujo yahayna cid inkiraysaa ma jirto wayukafaru waa la gaalaysiinayaa marka mukhaalifuhu ijmaacan midka khilaafo idaa kaana haddii uu yahay miman laa yajhaluhu qof isagoo kale aan ka jaahil noqonayna dadkan magaalada isaga dhashay oo ku koray oo kale laga yeeli maayo <clears throat> laakiin qofka ka jaahil noqon karaa waa qof keena qof hadda soo islaamay qof baadiyo cilmi ka fog ku koray qof lamidana ah. <clears throat> dadka qaar marka waxay arkaan maalan ijmaaca ninkii inkiro naaqidu اlijmaaci kaafirun ijmaaca ninkii inkira waa kaafir waxay u qaadanayaan marka ay ijmaac ijmaacaadka qaar waxaa jira adiga aadan ogeynba hadda cilmi u lahaynba oo uun maalinba maalinta kadasaadax arkayso un mas'alo uun aadan ogeyn in lagu ijmaacsana hadda aad arkaysaa jirta marka kaasoo kale qofki inkiro gaal weyaan la dhihi ma la dhahayo maxaa yeel iyadaaba baxfi daqiiqa u baahan soo ma fahmi marka taas marka lagama wadee waxaa laga wadaa masaa-isha macluum min addiini bidaruura ah qofka inkiro waayo ijmaaca qaciga ninka inkiraa laga wadaa nacam ee midka danniga kan soo socda qofka inkiro ma ah wdaniyu ijmaaca danigaana maa laa yuclamu waa waxaan la ogeyn ilaa bitatabuci in lagu ogaado man raacraac iyo walistiqraa'i yanii raacraac fara badan bitatabuci walistiqraa waa isku macno shaygan in aad loo raacraaco markaasaa lasoo saari kara taasi marka haddii nin caami ah aad inta u timaadat masaladan ijmaac baa ku jira war waxaas ma jiraan diintana ka mid maaha haddoo ku dhaho haddaad tiraa marka gaal baad ku tahay sababtoo ijmaaci baad naqdisay saas ma aha bal waxaa dhici karta dad ahlu cilmiya inay yani ay u gambato waqad ikhtalafa alculamaau culammadu waxay isku khilaafeen fii imkaani hubuutihi horta waxaa laysku khilaafay ijmaacan danniga ah inuu sugnaan kara in kale aqwaasha culammadoo dhan ma istiqra' inta lagu sameeyo ma la ogaan karaa inay inay ku ijmaaceenba masaladan maxaa yeelay culammadu waa faaftay adduunyada meel walbay ka joogaan afar xaba ma aha marka ma dhici kartaa horta in la soo helo mas'alo inay culimmadoo dhan ku wada ijmaaceen mas'aladaas inay xaaraan tahay ama masaladaas inay yani waajib tahay waa adag tahay waxaa dhici karta qofku uun dhowr culumo u heli karaa aqwaashooda kuwo kalena ma heli karo haddii badan yahay marka ijmac kan waayo marka midka imaam axmed uu yidhi man iddaca alijmaaca faqad kadab sida fiican marka inaad tidhaahdid laa aclamu anu masaladan wax mukhaalifa uma ogi culummadii kaa waaweyneed oo aad yani u istiqraaga badnayd saasay dhihi jireen xilliga asxaabta laakiin ijmaacii jiray waa la dabdi karaa asaga maxaa yele asxaabtu waa koobnaayeen meelahay aadeenna waa la yaqaani laakiin hadda muslimku meel walbuu ku faafay waa adag tahay ayb wاdaniyu midka daniga maa laa yuclamu waa waxaan la garanaynin ilaa bitatabuci in lagu gartamaan wاlistiqraaءi iyo istiqrاء waqad ikhtalafa alculamaau way isku khilaafeen fii imkaani hubuutihi sugnaanshadiisu suurtagalnimadeeda waarjaxu اlaqwaali aqwaasha midka ugu raajixsanna fii dalika kaagaas ra'yu shaykh اlislaam ibni teymiya waa xayu qaala markuu yidhi fi lcaqiidati اlwaasiطiya wuxuu yidhi walijmaacu ijmaaca alladii ijmaacaas oo yandabitu dabdismaayo ijmaaca la dabdin karoo la ogaa kara yani maa kaana calayhi salafu saalix waa waxay salafu saalixi korkiisa ay ahaayeen id maxaa cillo ee bacdahum iyaga gadaashood kaura alikhtilaafu ikhtilaafkii waa batay waintasharat ilummatu ummaddiina way faaftay marka iyaga kooda waa la dabdin karaa calaa kulli xaal adiga waxaad u baahan tahay masaa'il-ijmaac haddaad rabta inaad ogaatid kutubta ijmaaca masaa-ishiisa lagu qoray inaad haysato waxaa jira maalan alijmac libni اlmundir alijmac libni cabdilbar waxaa jira yani alijmaac libni اlqaطaani اlfasi aliqnaac fii masaa'il اlijmaaca la yidhaahda marka iyagu masaa-isha ijmaaca way qoraan kutubtaas marka mas'ale mas'alo uu qoraya ijmaac musallam ma aha wax walba oo ku qoray waa dhici karta in culamo kale kula doodo laakiin adiga un waa waa un ku dhowaanaysa fatxulbaariga waa ku fiican yahay sharaxa muhadabka nawowi imaamu nawowi majmuuca waa uu ka hadla <coughs> laakiin iska jir mararka qaar imaamu nawowi isilaax wuxuu leeyahy maalan wuxuu leeyahy watafaqa alasxaabu watafaqa alasxaabu markuu ku yidhaha waxuu ka wadaa asxaabu shaaficiyo yani asxaabu lmadhabi shaafici buu ka wada haddaad u qaadato asxaabtii rasuulka oo tiraa mama masaladii layskumaba khilaafin waatan waa wixii shiikhi meeshuu ka hadlaa iyo adiga meeshaad u qaadataa kale laba ah sheekh ma qaldanmararka qaarna waxaa dhici karta kitaab madhabka keliya ku saabsan inuu qoraayo oo markaa uu leeyahay markaa uu itifaaq oo kale u xikaayo itifaaq ijmaac iyo kale madhabkunba ujeedaa meel kale ka dheer ma ujeeda ayb masaaishan marka ijmaacan daniga midka midka tatabuca istiqraaga u baahan kaas culimmaduna ay waa sugnaan karaa ma sugnaan karo ay leeyihiin kaas marka maxaa yeelay dadkiiba culimmadii baa faafeen adduunyadii ku faaftay ku badatay marka lama ogaa karo waxaa dhici karta caalim min alculamaa inuu masaladan si kale u arkabo halkaas marka ijmaacii bushigaa gelaya markaas waclam ogow ana alummata ummadda laa yumkinu ma suurtoobayso an tajtamica inay ku ijmaacdo calaa khilaafi daliilin saxiixin qaacido guudow kuseen ma suurtoobayso inay dadku ku ijmaacaan culammadu ku ijmaacdo calaa khilaafi daliilin saxiixin daliil saxiixa khilaafkiisa sariixin oo haddana cad hayri mansuuqin aan la nasakhin diqaa ku jirto cibaaraadkan daliil saxiixa mid daciifa ku baxa waxaad dhici karta mararka qaar adiga inaad u haysato daliilkan inuu saxiix yahay culimmadii baad arkeen marka oo ka tagtay daliilkan waxay uga tageen marka waxay tahay deliilkiis ma ansixinay leeyahay xadiidkaana kale waa daciif saas darteeday uga tageen marka laakiin ma dhici karta inay deliil saxiixa ka tagaan dalaaladiisu ay sariix tahay oo caddahay aan la nasakhin oo muxkam ah maka tegaayo maku ijmaacayaayo halkaa marka sheekh wuxuu ku dareensiinaya haddaad aragto culummadii oo ku ijmaacday xadiid yacnii xukunkiis xukun khilaafsan ee ku ijmaacada arag see waxaa leenahay maxaa la leeyahay waxaa la leeyahay ijmaacoodaas baa wuxuu cuskan yahay deliil kale deliilkaas oo nasakhay deliilkan marka meesha laga yidhaha waa alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakh walaakinahu yadullu cala naskhi ijmaacu lama nasakho waxna ma nasakho laakiin wuxuu ku tusayaa naskhi waa jiraan marka axaadiis waxaa jirto culummadu ay ka tageen ku camalfalkiisa axaadiista sidaasoo culummadu dhan ku ijmaaceen inay ka tageen oo saxaabadii aynan ku dhaqmin taabiciintii ku dhaqmin waxaad garane un waa mansuuq xadiid la nasakhay deliilka lagu nasakhay marka aawo haddii lagu yidha ijmaacaana tusaayaa leeda maxaa yeele ma dhici karta inay ku ijmaacaan deliil jiro oo aan la nasakhin inay ka tagaan maxaa yeele baadi inay ku ijmaaceena ka dhalanaysa laa tajtamic ummati ka dhalanaysa inay baadi ku ijmaaceen ayaa marka meeshaa ka dhalanayso sidaa ma garan fainahaa laa tajtamicu maxaa yeele ma ku ijmaacaysa ummaddu ilaa calaa xaqin xaqun bay ku ijmaacaysaa waidaa ra'ayta haddaad aragto ijmaacan ijmaac ijmaacaasoo tadunnuhu aad u malaynaysid mukhaalifan inuu khilaafsan yahay lidaalika kaagaas fandur fiiri fa ima an yakuuna daliilu daliilku inuu yahay hayra saxiixin ow amase hayra sariixin inuu yahay ow amase mansuukhan inuu yahay ow amase fi filmas'alati mas'alada khilaafun baa ku jira oo lam taclamhu adiga aadan ogeyn masaladii baa khilaaf kale ku jira adiga aadan garanaynin ee ijmaaca aada naqlisaya qalada markaas laakiin ijmaac saxiixa oo jiro deliil marka aad aragta yani inuu ka u khilaafayo waa deliilka baa la nasakheen shuruud lijmaac ijmaaca shuruuddiisa ijmaacu markuu sugnaana marka shuruud buu leeyahay lilijmaaci shuruudun ijmaaca shuruud buu leeyahay minhaa shuruuda waxaa ka mid a ah. yacni hadda ijmaaca wuxuu usoo qeybiyey ijmaac qaci iyo ijmaac danni dhinac kale marka laga fiiriyo siduu keeni doono waxaa loo qeybiya ijmaaca ijmaac xaqiiqiya iyo ijmaac sukuuti ah ijmaaca xaqiiqiga waxaa weyan midka qowl ahaan ficil ahaan culamada ku ijmaacaan ijmaaca sukuutigana waxaa weyaan qayb ayaa sheegtay qaybna way ka aamuseen intii ka aamustay marka ma lagu dari karaa ayaga ijmaacuna sukuudkay ku xihan tahay marka culamada qaar waxay leeyiin sukuudku calaamatu ridaa qaarna waxay leeyihin maya waxaa dhici karto mawaanic inuu eh, yani sukuudkaas inuu asbaab inuu cuskanayo oo maalan yacni ninkaani mas'alada waa ka hadli lahay laakiin asbaab ka celi mawaanicaa jirta ka celisa de marka mawaanicda in la waayey in la fiirshay u baahanta uu sheega kaas uu keenayo ijmaaca marka shuruuddiisa kow waxaa ah an yahbuta inuu horta ijmaacu sugnaado biariiqin ariiq inuu ku sugnaado ariiqaasoo saxiixin saxiixa kow bian yakuuna waaba inuu ahaado imaa mashhuuran mashhuur bayna alculamaa'i culamada dhexdooda ow amase naaqilihi ow amase naaqiluhu an yakuuna naaqiluhu naaqilkiisu inuu ahaado iqatan nin iqa ah waasica alilaaq dilaaciisuna weliba uu waasic yahayo si fiican wax u dilaaco inuu yahay shardiga koowaad marka waa ijmaacu horta inuu dariiq saxiixa ku yimaado dariiqa saxiixa waa sideeda duruq mashhuur culamo badanaa sheegayso ama nin iqa ah laakiin cilmigiisana lagu kalsoon yahay waasicun iddilaacaa soo xikaayooday waa la aqbali karaa markaas allaa yasbiqahu shardiga labaad waxaa weyn allaa yasbiqahu waa inuunan ka hormarin khilaafun khilaaf khilaafkaas oo mustaqirun sugan khilaaf hore u sugnaaday waa inuunan ka horraynin ijmaaca masalada masale marka laysku hayo wuxuu ka wadaa mas'alaa laysku soo khilaafay saxaabadii baa isku soo khilaaftay maalan taabiciintii baa marka aqwaashii saxaabada qowl ka miday ku ijmaaceen aqwaashii saxaabada hal qowl oo ka mida ah ayay ku ijmaaceen taabiciinta dhammaantood dadkii ka dambeeyeyna ijmaacaasay ku raaceen mala dhihi karaa marka ijmaacaas waa saxiixo waa guntanmay sheekhu wuxuu leeyahay maya sababtoo ah ijmaacan mar haddii uu khilaaf ka soo horreeyey al aqwaalu laa tamuutu bimowti ahlihaa aqwaasha ma dhimato dadkeedaa dhintay darteed kuma dhimato qowlkan ninkii yidhi caalimkii yidhi waa dhintay maku dhimanaya isaga nacon marka hadduunan qowmkii dhimanin weli khilaafku waa taagan yahay taabiciintu markay imaadaan khilaafku waa joogaa weli maxay ijmaaci karaan ma ijmac marka ma imaan karaan laakiin fatxulbaariga iyo haddaad daalacato waxaa ku arkay isagoo mar badan soo xikaayo dhahayo masaladan sidaanay ahaa jirta khilaafkan waa sugnaay laakiin markii dambe in caqada alijmaacu calaa kada wa buu ku ijmaacay culammada badankood ijmaaca noocaas dambe waa sugaaya masaa'il badanoo saasana waa jira waxaa ka mida ah maalan middaan qaar culamada ka mida ah qaaraa dhaho sida takbiiraadkan in afar laga dhigo shan laga dhigo lix laga dhigo toddoba laga dhigo soo aroorto laakiin markii dambe incaqada alijmaacu waxay leeyihin calaa afartan takbiiraat ljanaa'iska seekh yani iyadoo khiyaar uu horreeyey ijmaac say ku imaan karaan masalada maalan yacni khuruujka dadka madaxda yani muslimiinta in lagu baxo sideedu waa xaaraanay u tahay sideeda ijmaaceeda marka ka waran ibnu xajar wuxuu leeyahay tahdiibu tahdiibka wakhtigii hore culummadii hore ee salafka qaar ka mida ayaa waxaa lagu arkay ayaa waxay bannaysteen oy samayn jireen khuruujkaas oo tadayin iyo diin ahaanay u samayn jireen laakiin markii dambe incaqada alijmaacu calaa taxriimihi fasaadkiisa iyo dhibkiisa markii la arkay waa la xarimay waxaa dhici karta marka in lagu soo arooriye kan oo la yidhaahdo alaqwaalu laa tamuutu bimowti ahliha dadkii hore yani qowlkoodu ma ku dhimanayo xataa marka ijmaacu hadduu jirana waaba ijmaacu ah. haddii uunan jirin ijmaacuna oo la yidhaha ijmaacu maba ansixinna waxaa la og yahay oo xaaraan biadilatin kaiira inuu xaaraan ku yahay sugan xataa haddii ijmaacii laga taga laakiin adilo kaiira yaa waxay tusa inuu xaaraan yahay oo sunadana laga helaayo saxaabada aqwaashooda iyana laga helaayo iyo taabiciinta iyo dadkii dambe calaa kulli waa miaal falijmaacu marka wuxuu yidhi an laa yasbiqahu waa inuunan ka hormarin khilaafan khilaaf khilaafkaasoo mustaqirun sugan fain sabaqahu hadduu ka hormaro daalika kaagaasi oo khilaafku ka hormaro falaa ijmaaca ijmaac ma jiro lianna alaqwaala maxaa yeeley aqwaashu laa tabdulu ma burayso bimowti qaa'iliihaa dadkii yidhi dhimasho ay dhinteen ku guri mayso oo marka masaladaas marka markay ijmaacayaanoo kale waxaa la dhihi karaa taabiciintu sidaanay dhaheen laakiin ibnu mascuud wuxuu ku tegey khilaafkooda la dhihi karaa ilaa ibnu mascuud waa dhintay qowlkiisiina waa dhintay wax jira maaha khilaafki marka waa taaganymas'alo kale waxay tahay saxaabadii maalan mas'ale isku khilaafeen mas'aladaas laba qowl bisa isugu khilaafeen qaarna waxay yidhahdeen sidaan qaar kalena sidaan qowl saddexaad taabiciintu ma la imaan karaan maya lama imaan kara labadaas qowl unbay mid un ka dooranayaan ama yacni adilada kii u dhow bay dooranayaan ma ahane qowl saddexaad lama imaanayaan sababtoo ah waxaa la dhihi karaa saxaabadii baa waxay ku ijmaaceen dhammaantood qowl saddexaad inuunan jirin ile hadduu jiro waa la imaan lahayn soo maa marka halkan ijmaacu wuxuu ka imaanayaa qowl saddexaad jiritaan la-aantiisay ku ijmaaceen marka in la khilaafo ma aha mid saddexaad in la keenaa ma bannaano labada baa lagu jooga falijmaacu ijmaacu laa yarfacu alkhilaafa asaabiqa ijmaacu khilaaf hore ee hore u jiray ma rafciyo wa innamaa yamnacu wuxuu diidaa min xuduudi khilaafin khilaaf soo darintiis cusub ijmaacu khilaaf inuu gadaashiis ka yimaado mancinaya ma ahane hortiisa khilaaf jiray ma rafcinayo isaga hada kan huwa alqowl اraajixu weeyaan qowlka raajixa ah liquwati maahadihi maahadkiisa xooganaantiisa darteed wa qiila waxaa la yidhi laa yushtaradu dalika lama shardiyo fayasixu waxaa ansaxayo an yancaqida ijmaacu inuu iska guntamo fi lcasri اaani casrigii labaad calaa axadi alaqwaali asaabiqati aqwaashii laysku soo khilaafo hore qowl ka mida casrigii dambe inuu ijmaac ku guntamo ayaa bannaan baa la yidhi tii hadda uu sheega cagsigeedo wayakuunu wuxuu ahaanayaa marka kaasi xujatan xujo calaa man bacdahu dadkaga dambeeyo walaa yushtaradu mana loo shardiyo calaa ra'yi ljumhuuri ijmaaca looma shardiyu leeyahay calaa ra'yi ljumhuuri jumhuur ra'yigooda inqiraadu casri اlmujmiciina dadkan ijmaaca sameeyey casrigooda inuu dhammaado boqol sano waa inay dhammaato kadib uu ijmaacu ansaxayaa ma jirto fayancaqidu اlijmaacu ijmaaci waa guntanmayaa min ahlihi dadkiisa ayuu ka guntanmayaa ahlu ijtihaadka ah bimujarad itifaaqim inay iswaafaqaan keliya maalan maanta mas'alaa dhacday culammada mujtahidiinta waxay go-aan ka gaareenoo hal xugunay ku ijmaaceen la dhihi maayo ilaa casrigoodu uu ka dhammaado waa la sugaa ijmaacaas ma guntanin laba qowlaa jirta inqiraad qowl shardinaa iyo qowlaan shardinaynin qowlka jumhuurtuna waxaa weyn inaan loo shardinin inqiraad markaas ay itifaaqu sameeyeen cid dambe oo khilaaf karta maaha qowlka kale wuxuu leeyahay maya waa la sugaa ninkii ayaga dhasho wakhtigoodii ijmaacaas kadib ninkii dhashay ee faqiih noqday culummada ijmaacday oo nool isaguna faqiih ou noqday mas'aladii hadduu fiiriyo waa khilaafi karaa bay leeyihi mas'aladana masalo khilaafiya waa unbaa laleeyahay oo joogaysa sidaana marka saas dhahay laakiin sidaa jumhuurtaa fiican walaa yajuusu lahu uma bannaana walaa ligayrihimna uma bannaana mukhaalafatuhu inuu khilaafo bacdu markaa kadib lianna aladilata maxaa adilada calaa ana alijmaca xujatun ijmaacu inuu xujo yaha tusayso laysa fiiha kuma jirto ishtiraadu inqiraadi alcasri casri inuu go'o shardhinteed kuma jirto walianna alijmaaca ijmaacu xasala wuxuu u xasilay saacata itifaaqihim saacadda ay iswaafaqeen fama aladii yarfacuhu marka maxaa qaadayo kor yeelayo waidaa qaala bacdu lmujtahidiina mujtahidiinta qaar hadday yidhaahdaan qowlan qowl ow facala ficlan ama ficil uu sameeyey washtahara daalika waa shuhroobay waa shardiyo ogow bayna ahli ahlilijtihaadi dadka ahluijtihaadkii dhexdoodii buu ku shuhroobay walam yunkiruuhu ma aysan inkirin maca qudratihim waa shardi maca qudratihim iyagoo awoodo calalinkaari inkirin tan waxaa dhici karta mas'alada shiikh baa mas'ale fadwooday nin kaloo caalimo isaga lamida abjoogo ah waa iskaga aamusan waxaa dhici karta inuu ku khilaafsan yahay laakiin sabab oo u aamuso uu diidaayo maalan meeshii inay joogaan dad masaa-ishii qaladka fahmi karo manaadu cillo un maanic min almawaanic baa ku kumay ama waaba cabsanaya in la dilooba ka cabsanaya binaan calaa daalika oo iskaga aamusa ruqsuu iska qaatay ruqsadiibuu qaatay ma la dhihi karo marka yacnii ijmaac sukuuti baa xasilayo khalaas waxayla ninkan wuxuu u aamuso in la ogaado isagoo awoodi kara inuu naqdiyo hadduu aamuso waa ku raacsan yahay walam yunkiruuhu aynan inkirin maca qudratihim iyagoo awooday cala alinkaari faqiila waxaa la yidhi yakuunu ijmaacan ijmaac buu ahaanayaa wa qiila waxaa la yidhi yakuunu xujatan xuja uu noqonayaa laa ijmaacan yacni ijmaaca sukuutiga waa ijmaac baa la yidhi wa maya ijmaac lama dhahaayo carabka sidaa lagu ballaarin maaye laakiin waa xuja laleeyahy waa la deliishan karaa waqiila yakuunu xujatan laa ijmaacan waqiila laysa biijmaacin walaa xujatin ijmaacna ma ahan xujana ma waqiila waxaa la yidhi ininqaraduu hadday baaba'aan dadkii markaas joogay qablal inkaari intaan la inkirin ka hor fa huwa ijmaacun waa lianna istimraara sukuutihim maxaa yeelay wakhtigaas dheer aamusitaanka ee ay lianna istimraara sukuutihim aamusitaankooda joogtadiisa ila alinqiraabu ilaa ay dadkii ka baaba'een ijmaacaa yani la yimid ilaa aqwaashaas iyo sukuudkaas dadkii la yimid ilaa ay ka baaba'een maca qudratihim iyagoo awoodayo sukuudkaas socoshadiisa cala inkaari iyagoo inkaar inay inkiraan awoodayo weliba daliilun daliil weeyaan calaa muwaafaqatihim iyaga waafaqitaan ay ku waafaqsan yihiin wahada aqrabu alaqwaali kanana aqwaasho u dhowda yacnii in la yidhaahdo mas'ale markay culammada qaar ka hadleen qaarka kale aamuseen casrigii culummadaas nooleed wax ka hadla haddii la waayo mas'aladaas ilaa ay ka baaba'eenba ayagii markaas ijmaac noqon kara saasuu sheekhu marka isaga uu ku tegey wabillahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi sab